axmed wuxuu sheegay unbaa saxan shaafici warkiisu waa baail maalik baa saxan abu xaniifa saxan nin walba ninbuu ku yato oo ku dhegay ummadda khilaafsanee kalena waa ahlu dalaal iyo wa tabdiicihim culummada in bidca lagu xukumo iyo wa tanfiiri in laga fiijiyo canhum xaggooda ummadda lagu diro uma intaa kadib tajaawasuu ummaddii in ka mida waxay u tallaabeen oy u gudbeen tajaawasuu daalika arrinkaas tadliilka iyo tabdiica iyo tanfiirka iyo tanqiisinta culummadayba ka gudbeeno waxay u gudbeen ila tafsiiqi in laisfaasiqiyo oo faasiqnimo laisku xukumo fasaqa tafsiiqan waa inaad ruuxa ku xukunto inuu faasiq yahay aan diintiisa la qaadanaynin iyo cadaaladiisa iyo shahaadadiisa ilaa ay marka yidhaahdeen wadaad shaafica maqhraati ma galo meherkuu xidhay ha la buriyo midka xanafiga ah sidoo kale ilaa yuhuuddii say u dhaqmi jirtay lasula dhaqmo lasbaabashay ilaa uu wadaadkii Eh, mxuu ahaay wadaad qaadi ahay oo maaliki ah oo andalus qayb dhan haystay uu yidhi eh, kitaabkan baqiy bn makhlad uu qoree musnadka ah ee musanafkae musanac cabdirasaaq ibn abi shaybaba ka weyn oo arbaciina xadiian marfuucan uu ku keenay iyo labaatan kun oo aar sidaa la sheegay quraabata sitiina alf oo manquul uu ku keenay markaasuu wadaad maaliki oo muqalid ahaa oo wadan dhan haystay wuxuu yidhi in gurigayga khansiir iyo doofaar laga soo buuxsho ayaan ka jeclahay buui in musnad baqi mhlad laysoo dhiga buui musana cabdirazaaq iyo ibn abi shayba iyo kutubta xadiiiga ee qaala iyo qaala saxaabatu ku qoran tahay iyo doofaar baa i marka wuxuu hi man kaana fii beytihi musanaf ibn abi shaybata wa cabdirazaaq wa baqiya ibn mahlad fakaanamaa fii beyti khinziiru mayit weliba doofaar baktiyey bui mid nool baawaroone doofaar baktiyey nijaas nijaasa ku darwey soo ama xaaraan xaaraan uge waxaa tidhaadaba halkaasay la gaadh halkaasay hawshu la gaadh ilaa culammada qaarkood la xukumay dhiiggood inuu bannaan yahay maadaama ay fatwoon hayaan madhab ka baxsan madahab ilarbaca rag badan baa la xukumay dhiiggood inuu bannaan yahay ragga la xukumay waxaa ka mid a ah dhiiggood saa lagu banneeyey saalix ibnu mahdi almaqbali saaxib calami shaamikh fii mukhaalafati fii iitaari alxaqi cala alaabaa'i walmashaayikh kitaab buu qoray marka maku joog wuxuu ka soo cararay yaman oo zaydiya shica oga soo cararay muctasilo xaramaynku yimid qolyo muqaladiina helay wuxuu ihi hada alfarasu hada almaydaan faraskiina waa kan buur meeshii lagu baratami lahaa waa ataxadaa inta isku yeedhataan wixii culumo adduunka joogoo dhanba inaad igu qancisaan taqliidku inuu saxya ama xaq yahay ama aayad qur-aan aad ii keentaan oonan ka fahmayn wax waaladuhu ka fahmee ama xadiid ay ii keentaan buuna aanan ka fahmi karin wix culummadu ay ka banaankii lagu baratayna waa kanna kala siiya nin la jiray muxuu ahay cabdikariim albarsanji iyo ibraahim alkurdi laba nin culculusoo ashaacira baa loo heegay fooda isgeliyeen casar buu dardaray oo lagu kala tegay laba ninoo kale u keenay nin sacdallahi la odhan jiray asaguna samriyey wadaadii xilligaas adduunka joogay baa looga soo kaxeeyey anqara istanbul baa laga keenay maka lagu keenay fooda isgeliyeen saacadoo ku dardaray waxaa lay ninkan yaan loo dhowaan maxaa labaatan sano soo diyaargarooba baa lay hawshaani marka ninkii u dhowaada malgii baa galay waagdan waay bilan dad ka tanfiiriyaan wax kale markay awoodan waaye idan qaadigii maka jooga wuxuu xukumay dhiiggiisu inu bannaaye xalaalu dami walmaal maxaa jira liannahu yuftii hayr almadahib alarbaca baashu marka way fogaato meeshay gaadhay meel sahlan ma ah moodaysaan inuu marka ka calaayo iyo khayrkii hawshaa ka calaacalaan hawl sahla hawl bumbuunime xaqiiqo jirta weeye uma tajaawazuu dalika arrinka bay tallaabeenoo waxay u sii gudbeen ila tafsiiqi in faasiknimo laysku xukumo iyo wa takfiir la isgaalaysiiyo uma zaada sharu sharkii baa kordhay xataa saara ilaa uu noqday ahlu kulli madhabin madhab kasta dadkiisu ay noqdeen ka ahli millatin mustaqila diin madax bannaan shaaficiyadu waxayba noqdeenba eh, diin madax bannaan maalikiyo waaba diin madax bannaan waa xanafiyadu waa diin madax bannaan xanaabilo waa la kala tegey lahum uu ahaaday nebiyun mustaqil waxaad moodaa koox kasta iyo madhab kasta in loo soo diray nabi madaxa bannaanba cadaawadda u dhaxaysa iyo say isu baabi'in hayaan iyo saysan isku turaynin meeshay iska taagan yihiin inaan la kala guursanaynin inaan salaadda laisku xidhanaynin xaramaynka waxaa ka jira waa dhow oy addaa sheekh iyo khayrkiin oral ku soo gaadheen waa dhow hadda ahayd waxaa ka jirtay afar jamaaco afar jamaaco jamaaca lishaaficiya wa jamaaca lilmaalikiya waukhraa lilxanaabila waraabica lilxanafiya laysku xidhan maayo sidaa darteed magaalo kasta waxaa ka jira afar qaadi qaadi lilxanafiyati wa qaadi lilmaalikiya wa afar qaadi kadibna qaadi qudaati alxanafiya wa qaadi qudaati almaalikiya wa qaadi qudaati alxanaabila wa qaadi qudaati almaalikiya wey saas ashaaficiya ku soconaysa afar qaadi oo kala madax bannaan iyo qudaadda shaaficida nin xukuma maamula iyo afar jamaac la kala teg markaasaa laisku wiirsanhaya <clears throat> lahum nabiyun mustaqil inay nabi madax bannaan leeyihiin baad moodaaba wahwa nabiga mustaqilkaana dalika alcaalimu aladii qalladuuh caalimka ay ku daydeen ay taqliidiyeen weeye falaysa sharcu sharcigu maba aha ilaa maa qaala bihi wadaadka wuxuu yidhi un mooye duuna hayrihi asaga inta kale culmo aysan dhihin sokodood culummada kala mooyeen asagu keligi wuxuu dhaho asaga mooye nin kale wuxuu yidhi waa baail bay taagan yihin sheekhu wuxuu ihi wabaalaqu waa ku xeel dheeraadeen waqaluu waana ku xadgudbeen min almuqaalaat fajacaluu waxay yeeleen qowlahu qowl alcaalimi muqadaman mid laga hormarinaya ala qowli illaahi wa rasuulih qowlki ilaahay ilaahay baa sidan yidhi iga daaye sheekh shaafici muxuu yidhi madhabku muxuu ka yidhi iga daa warka ilahay sheegayso xanafiyadu waxay dh anagu ma naqaana nebi maxamed abu xaniifa naqaana madaqala abu xaniifa marka hawsha hawl fog weeye <clears throat> marka waxay ka niqaasheen ku dagaalameen sancaani maxamed ismaaciil asancaani alkuxlaani eh, amiir asancaani iyo sheekhii ka horreeyey eh, saalix mahd waxay ku dagaalameen caamada iyo bulshada muslimiinta dhaqanka noocan ah ma lagu tagfiiri mise maya ku dul wareegay wain lam yusarix in lagu gaalaysiin hayo sancaani xaashiyadu kitaab kule asagu waa difaaco wuxuu idhi ayaga yuhuud iyo nasaaro waa isku mid xagga taqliidka iyo xaq xaqdarrada ay baatil ruuxa ku raacahayaan laakiin faariqa mu'asirka u dhexeeya waxaa weeye yuhuud iyo nasaaro aabbayaalkooda iyo awowyaalkooda iyo dadka horrey waxay ku raaceen cala aldalaal waalkufri billaah laakiin dadka muslimiinta ee muqalidiinta ah wadaaddahay taqliidin hayaan xaqa ay la yimaadeen bay ku raacahayaan baadilkay ku dhaceenna waa ku raaceen marka waxay ku badbaadahayaan xaqa ay ku raaceen baa badan iyo usuulu tawxiid waddiin laakiin fasaad badan bay ku raaceen inta inay ku badbaadeen mooyeene intooda kale nin walba waxay yahuudiya nasaariya muslimiinta waxaa ka dhexeey muqalidiinta inaa wajadnaa aaba'ana calaa umma wa inna calaa aahaarihim la muqtaduun warku intaa unbuun buu kusoo urursaday buui aduu dagaal ba'an baa ka jira si kastaba noqotee xadgudubka inuu taagan yahay muran ma laha wabaalaquu wahaluu fajacaluu qowlahu muqadama calaa qowli illaahi wa rasuulih waxaanan muran lahayn ninkii ilaahay qowlkiisa iyo qowlkii nebi maxamed intuu xagga dhigo war kale wadaad kale warkii qaata inuu kaafir yahay muran ma laha adoo garanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu xukun masaladan ka yidhi oo rasuulkiisu ka yidhi ama ijmaaculmuslimiin uu ka yidhi adoo garanaya haddaa intaad ka leexato wadaad kale warkii qaato wain kaana aclama almuslimiin kaafir billaahi alcadiim baa tahay biitifaaqi almuslimiin ijmaca sheikhulislaam ibnu teymiya soo guuriyey fii majmuuci اlfataawa fi lmujalad alkhamis wاthalaaثiin buu ku soo guuriyey wakadalika wuxuu ku tilmaamay masaladaasi kitaabkiisa mxuu ahaaye aradd cala اkhnaai almaliki asna waa kaga hadlay ittakhaduu axbaarahum warubbaanahum markuu marayo hawshaasi waa in si fiican loo fahmo caamadu waxa loogu cududaro waxaa weeye wadaadkan ay taqliidiyeen ay sheekha ka dhigan hayaan ay daba taagan yihiin ma garanayaan inuu khaldamay iyo inuu saxmay intaasay ku badbaadayaan laakiin mid ayaga kamida haduu garto wadaadka inuu khaldan yahay aayadduna xagga martay xadiidkuna xagga maray ijmaacuna xagga maray oo uu ka leexdo adiladaas wadaadkana uu raaco waa kaafir bilahi alcaiim taayado muran ma laha ee marka la daynayo waxaa weeye waa markaysan kala garanayn oysan kala soocaynin wadaadku ma meel cidlu u fadhiistay ee bannaan cidluu ku habsaday ma laf cad buu toobin ku hayaa mise waa saxan yahay markaysan kala garanaynin ayaa loo cudurdaaro ay caamo yihiin laakiin shaki ma laha ninkii xaqi ilaahay u caddaada wadaadna ka raaca inuu gaal yahay taasi yaan lagu khaldamayn ayadu sheekhu wuxuu yidhi wahal bacda hadi اlfitnati wاlmixnati shayءu min alfitani wاlmixan wاlmijan baa idin qoran mixan wey wax kale ma aha ya may maxsuum kama aaminsanee ma khaldamo waa ilaahay bay yidhaahdaanoo cidaan allahinba ushu waa ka dhacdaa bay yidhaahdaanoo way og yihiin si kalaa shaydaan u duufsaday ee wadaadku inuusan macsuumin way ogyihiin soomaalidu khaasatan caamada muslimiintuna waa sidaas ee dhaqankoodiibaa keenahaya caddayn mahayaan sheebalmaa macsuuma laakiin dhaqankoodii iyo xaalkoodii yaa laga fahmi karaa inaan xaggaa ka laasiminamayn ma saraaxaynhayaan kole intaan ka warqabno wahal bacda hadi alfitnati fitnadan kadib iyo walmixnati dhibkan shay-un miyaa jiro oo min alfitani walmixan fitno ka weyn miyaa jirabu in qowlkii ilaahay iyo qowlka rasuulku cad laga tago oo wadaad warkii la qaata dhib ka weyn miyaa jira wuxuu yidhi haddaad fain ankarta haada wixii aan soo sheegay hadaad qoonsata buui arrinkan aan soo sheegay hadda aan sheegahaye taqliidku halkaa inuu gaadhay wadaadahana saa loogu xadgudbay ahlulmadaahibna sida ay noqdeen haddaad inkirsantood qoonsato fa ulaa'i waa kuwan buui qolihii taqliidin jiray wadaadaha calaa dahri albasiia dhulka dushiisay ka buuxaan albasiia waa alard almabsuuta waa facila bimacnaa mafcuula waad garanaysaan wuxuu yidhi muqalidiinta aan ka hadlahayo niman mootan ma ah waa dhooban yihiin dhulkay daatan yihiine baldhax qaaba fiiri buu ku yidhi fa haulaai almuqaliduuna calaa dahri lbasiita qad malow waa buuxsheen alaqtaar alislaamiya gobollaha islaamka o dhan bay buuxsheen oo dhooban yihiin ee facmad u qasad orad aad buu ku yidhi ilaa ahli kulli madhabin madhab kasta koox ka mida ah raadsa bur u tag xanaabilo shaaficiya maalikiya axnaaf u tagoo raadso kadibna wandur waxaad eegtaa ilaa mas'alatin min masaa'ili madhabihim mas'ale ka mida madhabkooda diineed ee ku jira fiiriba oo la soo bax masaladaasu hiya ayaduba mukhaalifatun garab marsan likitaabillaahi aw lisunnati rasuulih haddaad nin aqoon la tahay buu mas'alo ay shaaficiyadu ku khaldameen ama xanaabilo ku khaldameen ama axnaaf ku khaldameen ama maalikiya soo qaad buuhi maalikiye oo la tag buuhi waxaad tiraa ilaahay sidanuu ka yidhi oo nebigiisibaa sidan ka yidhi oo saxaabaa sidan ka tidhi idinku maxaad ka leedihiin aabadan maalig muxuu idhi sida ku jar bay leeyiin maalig warkiisaa saxane waxaa seegto dhan ka kacwey beenaala nin mootan iyo nin maqan buu markhaati gashadaabaa la yidhi buu sheekhu ku leeyahay ee waa kuwan muqalidiinta adduunka buuxshay orod u tagoo soo warayso ama warkan kuu sheegay baa run noqonaya ama iftaraytu cala almuslimiina wa calaa culamaa'ihim warka sheekhu bannaanku yaallaa waa cadya uma arshidu markaa kadib markaad masalada la soo baxdo ood xulato waxaad ku hanuunisaa ood ogu yeedhaa ilarujuuci canha in laga soo laabto masaladan khaldan ee madhabka ku jirta xaggee loo laaban ilaa maa qaalahu allahu aw rasuuluhu wuxuu alla yidhi ama rasuulkiisu yidhi wandur eeg buuhi bimaadaa yujiibuunaka waxay kugu jawaabaan markaad sidaad tidhaahdo jawaabta madaahibta ka soo baxda iyo dadka adduunka dhooban markaasi sug buu sheekhu famaa adunuka kuma filahaye buu tanju inaad ka badbaadi min sharrihim sharkooda intaa markay kaa soo baxdo dila baa ku xigta waa ninka qabto walaa ta'manu ka aamin noqon maysid min madaratihim dhibkooda waqad yastaxilluuna inay bannaystaan baa laga yaabaa bidaalika arrinkaas khaladkaa yarkeed qabatay eed madhabka ka soo dhex saartay ee tilmaantay qaabka iyo wajka uu ku khilaafsan yahay kitaabka ilahi sunnada nebi maxamed inay dhiiggaada ku banaystaan baa laga yaaba iska badaa dhib kale waqad yastaxiluuna bidalika waa nusada fatrabbani nusada waqad yastaxiluuna bidalik lidaalikana waa suuragal bidaalikaasa ila fiican damaka dhiiggaaday bannaysanhayaan iyo wa maalaka hantidaada wa awracahum midka ogu waracsan ee ogu xalaal miiradsan ama iskugu dhowrid badan ee ilaahay ogu cabsi badan muxuu samayn yastaxilu wuxuu bannaysan buuhi cirdaka sharaftaada iyo wa in lagu tacsiiro lagu garaaco kuwa iyagu xadgudba halla dilo odhanaya waa gaale waa kaafir sindiiqa qabta kuwooda isdhowrhayee muslimiinta ku haya bal lays ilaaliye bal dhiigga waa wadaad aha ku haya ee ugu fiican ayaa wuxuu dhihi ninkaani waa faajir weeye munxarifa ummadduu dhumin hayaaye xabsiga hal dhigacalacadha laga garaaco waa ninka ugu waracsan buuri kooda kale ma sheekh shaafici iyo annaga culummadaa khilaafi kara kitaab ilaah iyo sunno qabta dila gaalkay ku odhanaya hawshaasi waa hawl jirta wey wa haadaa yakfiika intakane waa kugu filan yahay buui in kaana laka fitaanatun haddaad dhug leedahay saliima nabad gashan iyo wa fikra mustaqiima fikir toosan iyo dhug bad qabta haddii alla kusiyood wax fahmayso miaalka aan kusiyaa kugu filan tad qaadata la shirtag bui kadib nijaabta usoo celi haddiise laakiin waxaa laguu sheegay aadan rumaynaynin lagu kari maayo fandur eeg buu sheekhu yihi kayfa khasu siday ugu gooni yeeleen bacda culamaa'i اlmuslimiin culammada muslimiinta qaybo ka mid a ah, say ugu gooni yeeleen cilmigii iyo diintii iyo dayashadii oo waqtaduu ay ugu daydeen bihim ayaga fii masaa'il اdiin yaa u sheegay laba wadaad baa layska maagahaya asagaan baa lagu xidhan yahay sheekh hibel muxuu ka yidhi bas war kuwan kale abadan asagu ma nabiba mse asagaa laguu soo diray muxuu yahay wadaadka aad caleemaha saaratay asagu warafaduu say u rafdiyeen ay u diideen fiiri bur albaaqiina culimmada kale culimmada intoodii kale shaydaan baa inoo miray laa shaka in intisaabka ila almadaahib alarbaca uu bidco yahay fii asaalatihi nooca weliba ah in muxuu ahaaye shaaficiyo iyo xanaabilo iyo maalikiyo lagu taqayudo oon bidixii midig midna wax baranayso soo barata madabka shaaficiyada maadaama uu beledkii ku dhalatay waddankaada lagaga dhaqmo waa fiican tahay ardaygu hadduu noqdo kolba kitaab jacburi kolba xag u bood weligii baasi maayo mana tallaabahayo ilaa siddeetan iyo kowdii un halkaasaad ruclaynaysaan oo un gaardiyaysaan waxba baran maysaan ardaygu laakiin waa in madhab mucayana mar hore u ku takhasuso wuxuu ugu takhasusaya madhabka asaga inuu wasiilo u noqdo oo uu hadhow ka barmooso markuu xoogo wax fahmay diintu caddaatana madhabku inuu iskaga dhaqaaqo oo wixii madhab ku saxan yahayna uu ku raaco wixii khaldanna iskaga leexdo laakiin in asaga lagu dhego unaad ku dhimato min almahdi ila laxdi ad uun isaga saaraato kadibna xaqiba asaga aad ku soo koobto kaas taa waa bidco murantaa muslimiinta kamada ah. laakiin intisaabka guud ee ah litacriif asagoo dhib ma laha laakiin taada laga hadlahayo waa in atamadhab atamadhabu bimadhabin mucayanin oo yuqtasaru calayh walaa yukhraju canhu aan laga baxaynin laa bidaliilin walaa asagu muran ma laha inuu bidco yahay aad hawshaa waxaa uga hadlay wakhti ku bixiyey sancaani kitaabkiisa alanfaas araxmaaniya alanfaas araxmaaniya kitaabkaasu aad ugaga hadlaa waa kitaab matbuuca manshuura meel kastaba yaala la ahri marka ama madaahib ha noqoto firciya ama caqaa'id ha noqoto muctasile iyo murji'e iyo muxuu ahaaye waciidiye iyo wacdiye iyo howlahaasu dhanba intisaabaadkaasi dhib badan bay noo keeneen qayb sulukiyaadoo duruqaa jirta shaadaliye iyo rufaaciye iyo naqshabandiye iyo nawiya axmediye zaylaciye inagoo hawlheenad garanaysa uweysiye muxamediye axmediyo baashu meelba meel bay maraysa hadda rabiiciyaba soo baxday cusuba inagu haddaan samayna maqbuuliya hadda ka jirta ree macalin dhexdooda maqbuuliya niman la yidhaahdo hawshway fara badan tahayba dadkii dhankan dariiqyuun baa qaybsaday dhankan madaahib iyo fiqiyaad baa qaybiyey dhankan caqaa'id baa qaybiyey meel ummadda u caymatay ma jiraan kitaabullaahi wa sunnatu rasuulihi baa lagu kala baxaaya alimaam ibnu kaiir markuu fasiraya aayaddan hala akhriya tafsiirkeeda fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila اllahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi wاlyowmi اlآakhiri dalika khayru waaxsanu ta'wiila aayadda tafsiirkeeda wuxuu leeyahay ninkan u laabanin fii masaa'il الniزaac ilى kitaab اllahi wa sunnati rasuulihi shardiga aayadda galay in kuntum tu'minuuna biاllahi mafhuumkiisa waxaa laga fahmaya gaal inaad tahay asagu wuu ag maraye sheekhiisi ibnuqayim baa saraaxayo ku dhajiyay carabka fi risaalati atabudakiya shardigu wuxuu keenahayaa marka masaa'il dineed laysku qabto haddaan kitaabka loo noqon iyo sunnada in la gaaloobayo waa goormo markaad u noqonaysaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed in kuntum tu'mina billahi walyowmi alaakhir haddaydan mu'miniin ahayn ilaahay iyo qiyaamo rumeeye maxaad laa tarjicuuna ilayhim ruduuhum khilaafka rudu lkhilaafaata ila lkitaabi wasuna aayadu tiri waa goorma haddaad muslimiintihiin wey hadday ahayd maxaad samaynaysaa u noqon maysaane sheekh cabdilqaadir iyo sheekh cabdulaahi iyo sheekh xasan iyo sheekh maxamuud baad ku kala baxaysaan iyo sheekh maxamed iyo muxuu aha sheekh cali wadaadda la yidhahdo halkaasaad kala aadaysaan laabudda shardigan waa la iska fila mafhuumulkhilaafa meeshu ku jira aya wadaad horoo dhintay mid jooga midaad taqaana midaadan aqoonin saa darteed sheekhuislaam ibnu taymiya jaamicu lmasaa'ilka nushadan uu taxqiijiyey hore ee maxamed rashaad saalim asaguuba caddeeyeyba waa mutafaq buu leeyahay fii masaa'il الnisaac inaan loo laabanaynin waxaan kitaabkii sunnada ka ahay laa ilaa caalimin maطbuuc walaa ilaa amiirin muطaac walaa ilaa shaykhi qabiila walaa ilaa caskariyin aw jundiy abadan muslimiinta ninka u yar iyo ninka ugu weyn hadday isqabtaan oy hardamaan kala baxu kitaabkaa qaba hadday idhahdaan maya wadaadaha inoo geeya kufriyaad inay noqotaa laga yaaba qad takuunu kufran wa khuruujan min almilla qad hawshaa khatar wey waxaad arkaysaa xabeeban hayo culummaha loo laabto culumada loo laabanta jamaaca eh, mxuu ahaay tandiim alqaacida fi aljaziira alcarabiya yaa waagay wadaadihii reer sacuud isnaqdin hayeenba waxay dhaheen ninka muslimkae maanta halgamahaya laba arrimood buu baahan yahay ijtihaadku u baahan yahay waa laba ijtihaad bay yidhahdeen ijtihaadun fii macrifati اlwaaqic wa ijtihaadun fii xukmi اlwaaqic waxa adduunka ka jira iyo xaaladda siyaasadeed ama nololeed inaad la socotood qiimayn karto iyo xaaladda aad qiimisid ogaatay inaad xukm sharciga saari karto wa haadaani اlijtihaani bixamdillaahi mutawafiran ladayna bay yidhahdeen labadaana waan haynaa ninkii muran ka qaba haada alfuras wa hada almaydaan bay yidhahdeen lagu kala tegey nacnac socon maysa ma og tahay aanu tagfiirinnay iyo xukuumaadkan aan xukunnay waxay ku dhaceen ka waaqixaan waa la soconaa noomana qarsoono yidhahde shaygay ku dhaceen taan qaadno oon ururinno inaan saarra miisaanka ku ridno kafadda ilaaha iyo kafadda aanu saarro kadibna aan mid kale oon fiirino taana waan awoodnaabay dhehe labadaasba waan haynaa bixamdiillah ninkii muran ka qaba eh, falyabdu fi lmaydaan bay yidhahdeen ha soo baxo weliba niqaash waxay dhaheen waxaan diyaarunahay maftuuxa cabra alqanawaat alfadaa'iya almaftuuxa wanataxadda lagu kala cararay ninkii oo markaa safar xawaaliya bay dhaheen adiga laftirkaada far baa kuu soo dhowow waxaan diyaar u nahay niqaash furo ummaddu muslimiinta ay dhegaysato ee kala cararay been lasuma sheegeen ma og laba sano ka hor ilaa amminkan niqaash matluub aho manshuuraa jira uu leeyahay mundur shanqiid oo lee reer sacuudi ay muxuu ahay balkaafarkuus iyo ay wuxuu idhi intuu niqaash dheer la maray buu waa manshuur ilaa culamaai caalam alislaami masaa'ilka ay ku haystaan tandiima alqaacida bitafsiil intay soo qoraan ka niqaasheen bal waa ataxadda inay ka lagu kala cararay waxaan sheegaha la isku hayaa moogta iyo iyo harowsi mooyeene nin ka kara ma marka hawshaasi waxaa weeye masaa'il alnisaac waalkhilaaf maradduhaa waa maxay ilaa kitaabiillaahi wa sunnati rasuulihi adugu waxaa tahay nin yaroo baa igu qancin aan jaahil ahay inaanan kitaabka ka adeegan karin intaan salad qaato aanan ka adeegan karin waa subermarket weyn wey diinta islaamkuy miaal taqriibaan oga jeednaay inaan intaan baabuurka iga kaxaysta aanan ka soo adeegan karin oo waxaan u baahanahay aanan kitaabka kala soo bixi karin sunnadaan aan ka adeegan karin ii cadde haddoo ka hor wadaad gaal ahaayo dhulbahantaa waxaan ku nidhi gaal baa tahay waa la doodnay markaasuu yidhi waa suuragale igu qanciyanaan gaal ahay mogtahay waxbaa laga faa'iidaa nin walbe nin waalan bu ahaa oo jinniyo qabo oo aanlki meelaha taqriiban tuugi buu meelahanu joogo keligii inuu muslim yo aaminsan yahay waxaanoo dhan ay gaalan yihiin waxaan idhi madhabkan yaa kula aaminsan wuxuu idhi nin jiri jooga oo soomaali ah ayaa lai sheegay inaan isku fikir nahay buui ninkaa jacaylkan u qabo wuxuu idhi haddaan duuli karaa u duuli lahaa buu meeqa sanadood labaatan iyo shan sanaan ummadda waxaan ugu yeedhahay buu waxaan idhi wax kuu raacay ma aragtay nafar iguma raacin buui hal nafar qolihii mishinka camuud fadhiyey baa aafeeye qolihii maslax laga aafeeye wey maalin bintu nooyid buu i e, e, mxuu ahaayey nabi maxamed cunsuri buu ahaa buui gaalnimada ninkaad ma ah in qolyahaas dhulbantisaysa u xanaaqin ninku gaalnimadan ku haynay baan wax uga tilmaamaya wuxuu nabi maxamed cunsuri buu ahaa ciyaadan billaah waxaan idhi cunsuri buu ahaa maxaad oga jeed qowmi buu ahaa oo faara qabiil baa ku jiray xagee kaga jiray wuxuu yidhi wuxuu idhi al imat min quraysh maamulka muslimiinta waxaa qaban bui mqraysh e, baa qabanaysa tolkiiba u exday bu waxaan idhi madhabkaad haddaan fiirino waxaa ka dhalanhaya ilaahay inuu cunsur yahay qowmi ah hee allahu aclamu xayu yajcalu risa nabi maxamed baa la siiyey gar lahayd lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim maxaa risaaladan iyo waxyiga ee diinta ummadda loo wada siin waayey maxaa nabi maxamed keligii loo maag oo muuse keligii loo maag haddaba ilahi baa cunsur anaad aaminsantaan ku nidhi madhabkaada marka la fiiriyo ma ilahay cunsure ma ah haddii ka noqona nabi mxamed usan cunsur ahayn bal masada waan soo baadhi wakhti isiiyaba waagii dambe cabbaar buu naga maqnaa masalada weli wax baa maqroqorahaya ima dhammaystirmin bu laga warsugo haddana maalinka dambe wuxuu idhi laba ilaah baa jira haye ilaah makhluuqoo la arkaya aakharo iyo midaan weligiiba la arkayn hawlo badan markaan ku hubsannaan tagfiirinnay markaan hawshaa ku caddaynay buui suuragalu inaan gaal ahaye laakiin lagu qanciyo buui nin xiniyo bannaanka dhigtayba laakiin gaalnimo bannaanka la dhigta xiniyaha marka waxaa weeye marka la yidhaahda kitaabka kama adeegan karti hadda ma aqaan ma dhoofo mise wuxuu ku noqday puntland puntland buu ku noqday dhibkii wuxuu la aaday puntland buu kula maqanya waa oday waayeel oo tin cad mooyeen tin mid aan lahayn lixdan jir wey ninka waxaa samaynay lisaanulcarabka ood aragtay intaasoo mujalada yuu forku qalinba ku guursaday uu qorhaya buwagbu ku qoranhaya juhduguu bixin seexan ma hayo daali ma hayo maktabada naynka markay furanta u dhex fadhisan waxbuu qori tasgiisku soo geli maantoo dhan haddaad wax kasta ku samaysa xanaaq ma shaydaan bua marka waxaa weeye gabagabadu haddii la yidhaahdo dhallinyaraa oo kitaabka qur ma fahmi kartaan waa suuragal baan leenahay laakiin nagu qanciya inaanan fahmi karin warka soo gaabsha kitaabku adinki kitaab maxaa loo soo dejiyey ilaahay linnaas baan u soo dejinaa layidhi dadkaan u keennay idan dadkii baan ku jiraaye waa ka adeeganaynaaye inaanan ka adeegan karin noo caddeeya gabagabadu waa intaas sida inuun saxaabadu ahayd saxaabiga laba masalo yaqaana waa sii daynhaya ka malyanka yaqaana waa sii daynhaya maqli maysid bakriya cumariya caliya cabaasiya ma maqasheed ink ma maqlaysaan madhabkii cumariya madhabkii bakriya oo abubakr cumaaniya caliya calawiya maqli maysid nin walba ibn cabaas baa sidaa yidhi hadduu saxan yahayna waa lagu raacdu khaldana waa la qabanhaya muslimiintu sidaasay kusoo socdeen ariiqaasaana saxan culammada muslimiinta waynu ixtiraamaynaa kulligood wix aan gaalnimo aan lagu cadaynin ixtiraamkaan ixtiraamayna iyo ducadaanu u ducayna keeni mayso kitaabka ilaahay dartood inaan oga tagna ama sunada nabi maxamed waxaan madaxa ku wadanaynaa maa lam yukhaalifu xukm allah xukumka ilahay hadday khilaafaan waxaan leenahay xukumka ilaad khilaafteen warkiinna halkan uu noo dhigmahayaa ki ilaahay baan raacaynaa amaa idinku xukum caduma macluum min adiini badaru haddaad khilaafteenna warkiinnu waa budagooni u tumanoo wadaaddo qaarkood waa idin tagfiirinhayaanba kuuna waa idin cudurdaarahayaan haddii masale ijtihaadiyu ijtihaad aqbashay ahaydna makfuurun lahum baad waxba laydima haysta ahlu khayr ajar waaxidaad leedihiin haddii laakiin almasaa'il qadciya aad farafarayseen markaasi waa budogoon u tumanoo in laydin tagfirina waa madhab in laydin cuudaarana waa madhab baryahan la bombooniyo tabar badanna aan lahayn si kastabaa noqote waxaa weeye hawshaasi waa in loo laabto kitaabka sunnada fii masaa'il khilaaf intaynu wada soconno tol iyo qaraabe iyo waxaynu nahay wiil iyo walaalkii laakiin marka la iskhilaafo kala baxo kitaabkaa qabay soomaaliya dhihi jireen kala bax kitaabkaa qaba macalin dhagooli iyo sunnadii fasirisa lagu kala baxaaya macalin waxaan u jeedna waa macallin aan hadlin laakiin waa laga hadliya ee ma aha nin ba hadda kahor yidhi qur-aankaa duraysa macalin mar hadaa tira qur-aankaa duraysa qur-aan durid ma ee waxaan oga jeednaa macallimiintu qayb hadasho oo ayagu hadlo oo iyo qayb aan hadlin bay leeyihin marka qaybtan hadlin buu ku jiraa musxafka soo maha ayib almihim bal jaawasuu waa tallaabeen haadaa arrinkanay ka gudbeen in wadaad basa lagu ekaysto bay ka gudbeen waxayna u gudbeen ilaa ana alijmaaca ijmaaca muslimiintuna yancaqidu inuu ku guntamahayo biarbacati min culamaai hadi اlumma afar wadaad oo israacda muslimiinto dhan ay ku xukuman garta muslimiintoo dhanba ilaa qiyaami saaca waxay ku xukuman afar wadaad xukumkood warkaabasay soo istaageen wa ana alxujata xujada ilaahayna qaa'imatun bihim ayaga ku qumaysa ayagaa kicinaya xujada ilaahay qul falilaahi alxujatu اlbaaliga afartaa ma dhaaftay dheheen sheekh wuxuu ihi hadalkaasi waa hadal bilaasha weeye maxaa jira maca ana fi casri kuli waaxidin minhum man huwa akaru minhu cilma runtii wey sheekhu wuxuu yidhi hadday badni zaman kastoy afartaa wadaad noolaayeen abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed nin walba xilliguu joogay muslimiinta waxaa laga helhayay ninka aqoon badan ayb wuxuu yidhi maca ana fii casri kulli waaxidin minhum mid kastoo afarta wadaad ka mida ah casarkii iyo xilliguu joogay iyo zamankiisii waxaa la helaya manduul huwa asaguba agaru ka badan cilman xagga cilmiga minhu min alimaam fadlan iska daa buu hi can alcasri اlmutaqadimi calaa casrihi zamanka isaga ka horey culmadano iska badaayay kuwii la joogay shaafici ama maaliku casriga ahaa ama abu xaniifa soo gaadhay ama axmed isku ayniga ahaa isku loodka ahaayeen baa la helhayaa niman ayaga ka aqoon badan laga helhaya culmadii ka hor iska badaaba abu xaniifa soo qaad matalan tusaale gaaban abu xaniifa culmadii la joogtay ku casrigeed baa ka aqoon badnayd khalaaf ma laha cinda ahlicilmi in sufyaan athawri kaana min abi xaniifa sufyaan athawri kaana aclama minhu wاlawsaaciyu kaana aclama minhu wاleyt ibnu sacad kaana aclama minhu inta caalima ka aqoonbadn muran lama tirin kara maalik ardaygiisii khaaska ee shaafici baa ku qiray oo yidhi an allaytu afqahu min malik ila ana asxaabahu dayacuuh buui wa fii riwaaya alleyt bnu sacad afqahu min malik ila ana asxaabahu lam yaquumuu bih shaafici oo arday khaasa u ah maalik leytna aan weli la kulmin oo hortii uu dhintay kadib markuu ardadiisii la kulmay masar joogtay ardadii leyd bnu sacad buu la fadhiistay oo dadadhaa dheer ay dhex oo barhkood arda asaga ay u noqdeen oy dagaalameen markaasuu ogaaday sheekhi nimankan waxbaray culayskiisii buu dareemay shaafici markaasuu wuxuu yidhi hee allayu afqahu min maalik ilaa ana asxaabahu lam yaquumuu bihi maalig madiinuu fadhiistay xer buu helay cilmigiisii nashrisa ummadda gaadhsiisa u adeegta u khidmeeya laakiin ley faqiih buuxa waadi malaboo buuxu ahaabuu laakiin tol buu waayey nashrii cilmigiisi nashri nafsa shay wey wadaadka soomaalida faqiihe caalimka meelbuu ku nafbaxaya sida maansaluse meel ugu duduuban yahay buu ku dhimanhayaa asagoon cilmigiisa cidna uusan nashrinin oo wax laga ogaaday uusan jirin wadaad carbeed oo xoogow iyo laqbaysay baa kelimaad sheegi kitaab baa laga soo saari cajalaa laga nashrin adduunkaa loo waxayn mawqac baa loo furi markas dhanoo khayri a ah loo samayn sheekh hebel waaba dilaacayba macaasalaam lagu kala tag niman ilaa yowmina haadaa shariifku intuu caafimaad kusoo roona wax ku dul akhriyi jiray masaajid waaweyn bay joogaanoo culamo waaweyn baa loo haystaa inay yihiin oo ayaga loo xereeyaa hadhowna xagga intay ka sawiraan bay shareef ku dul akhriyaan ardadii sheekh maxamed cabdalla suumaali raxmat ullaahi tacaala calay baa adduunka hadda wada haysato culamo waaweyna sheekh muqbil baa ka mid ahaa asagii lama yaqaan wax sheegay inuu sheekh ahaa wadaad soomaaliyeeda waa hore waddanka soo galay oo taabiciid iska laha meesha deganaa ku dhintay niman reer macalina ay dhaxleema ku dhintay xoolihiisi ilaa gaarsa ku qaybsadeen maca salaama wax war ka hayaba maba jiraanba waxaa weeyaan cilmigu kuma tuso in wadaadku cilmigiisu adduunka wada gaadho ku tusmaya calaa annahu aclamu waalafqahu walafdal ee waxay ku xidhan kolba qaabka loo suuqgeeya cilmigan ama loo mxuu ahay mxuu ahay loo tarmiyo bay ku xidhan idan waa waa ma waxaa weeyaan maalik maalig iyo abu xaniifa halkaasa mareen shaafici xilligiisi niman ka aqoon badan baa joogay asaga axmed ah buu u qira inuu ka aqoon badan yahay shaafici baa ku yidhi axmedow ee xadiidku hadduu asaxo fannigan adaa igaga fiicana ii soo sheeg aniguna aan sarrifte sawaaun kaana xijaaziyan aw ciraaqiyan aw kuufiyan aw madaniyan aw makiyan ii soo sheeg buuri rag waxaa la joogay shaafici asaga la aqoona ama ka aqoon badan maxamed xasan sheebani uu ka yahay idan nin walbo caaliman xilligiisii sheekhiisa sufyaan bnu cuyayna baa ka aqoon badnaa oo uu yidhi shaaficibaa u qoro wuxuu yidhi ummadda muslimiinta ma arag buu nin la aqoona la fahana fii sunnati rasul sal slam maca annahu wa abcadu nnaasa can ilkalaami fi sunna buui wuu iska ilaaliyaa buui laakiin markuu ka hadla xadiid fasira buui hadalka ka soo baxay sufyan bnu cuyayna waxaad moysu nabi maxamed ka soo baxay haradka iyo ujeeddada iyo masaa'ilka ku jira xadiidku bannaan dhigahayaa buui laakiin kaana warican casiran mxuu ahaay fi اlkalaami cala اaxaadii masaladaa waa masale la og yahay w asaga ibnu cuyayne sidaa loo ammaanay sheekhiis camr bn dn almaki aaaiina caaman buu kaana yufti fii makata eh, almukarama alaaiina caaman maka ka fatwanay waagii dambey ardadu dhaheen sheekh fataawida aan ururin ummadda u anfacaysaaye wuxuu yidhi maxaa rabtaan dembiga inaad ururisaan hal turiiduuna an tajmacuu khataayaaya ood kitaab ummadda ooga dhigtaan wuu diidi annaguna kii in yar qalaa nashriya ummadda gaadhsiiya kitaabkanaan qora kanaan sameeyey meelaha yurub baa tegi wadaadaad la kulmi nin walba wuxuu qabtay buu hadiya kuu siinaya bal fiir hawlahan alaabtanaan qabtay juhuudda almubaaraka maa sha allah fiiri hawlahan qaado la tag sankaa lagaa gelinaya boorso dhan baa laguu dhiibi salafkuna waxay leeyihin waxaad doonaysaan inaad ururisaan hee dembigaanagii aad ururiyaysaan joojiya hawshaan kitaabka ilaa sunna ilahay waxaad ka fahantaan qaata ama fataawaydii waa waa hadayaan iyo cantarabaqash iyo qarow buuri joojiya maca annahu min xaq الnaasi ba in la ururay fataawidiisa ummadda ay dheefsato la heli maaya nin caalima culamada muslimiinta ka mida ah, xilliguu joogay uusan joogin nin aclama minhu aw ama musaawiyan lahu ama asaga la mid ah ama nin ka horeeyey idana hawshan waxaad ku maagteen afartan waad noo sheega waan iska maagnay weyahade saas ma og tahay hebel aabbahala neerbu maxaad ku geli waa lahaabaa laga sheegay nin hebelow aabbaha la naar buur maxaad ku geli baa leey waa la lahaaba suuqay ka taagnayd buur maxaa iga gala anugu inta lahaaba anugu dhahaya suuqaa lagu naarhaya na waa naarhayaabu marka waxaa weeye hawshu waxay noqotay waa la raacay anna waa raacahaya ee baashi in layska dhiraandhiriyo laysku hubsado waa meesha waa ka baxday wuxuu uri sheekhu fadlan can alcasri اlmutaqadimi calaa casrih iyo wاlcasri اlmuta'ahiri can casrih xilligiisii dadkii ka dambeeyey ama ka horrey intaaban la gaadhin ummaddii la noolayd baa laga heli culama la cilmi ama ka cilmi badan ee maxad waadaha ku maagtay wuxuu uhi waa haadaa warka aynu sheegnay yacrifu waxaa garan buri kullu man yacrifu axwaal annaas taraajimta iyo culummada dhaqankooda iyo sidar culamaa ragga yaqaanaa fahmaya caamay warkaa fahmi maayo caamay wuxuu le aniga shaafici nin lamida maba jiraba sheekh cabdi baa maya sheekh cabdi nin lamida ma jiro sheekh cabdi iyo sheekh maxamed keebaa aysan sheekh maxamed baa aysan buu ku leeyay maca salaama keebaa cilmi badan wey waa hawshii reer shabeelle reer qalaf sheekh hebel iyo sheekh hebel keebaa aysan hadday ku dhahaan waa maxay keebaa cilmi badan wey hmm. reer mudugana maxay dhahen yaa yaa balaysan miya sheekh cismaanaye yaa balaysan wey marka yaa aysan saasay oga jeedaan taasi marka caamada iska maagi mooyeen dadka dalabada ama culummada garanaya taariikhda culummada macaariftoodii quduraadkoodii juhuuddoodii cilmigooda way garanayaan wadaad kastoo caaliman xilligiisi waxaa la helayaa nin la mid ah ama ka aqoon badan waxaa la helayaa rag ka horreeyo ka aqoon badan waxaa la helayaa in ka dambaysay nafsa shay maxaa ku maagteen hawsha marka hadday cilladu tahay aad u maagteen afartan wadaad alaclamiya alaclamiya hadday tahay yuujadu man qablahum aclamu yuujadu fii man kaana qablahum waxaa laga hayaa man huwa aclama minhum wa fi lmutaahiriina canhum waxaa leeli man huwa aclama minhum fi lmutacaasiriina macahum waxaa leey man huwa aclama minhum aclamid marka laabudda in ciladu ay noqoto mudarida muncakisa meeshii laga waayay aclamiyadii waa inaad ka tagto meeshay gasho waa inaad gasho marka waa hawshaad waxay noqotay meel maag nimankanaad caleema saaratay mooyeen cilmi doon ma tihid saasuu rabaa sheekh inuu kuu fashilo wuxuu ihi marka sheekhu uma tajaawazuu waa tallaabeen fii daalika arrinkaas waxayba u tallaabeen buu ihi ilaa annahu la ijtihaada lihayrihim markii saddexaad maxay dhahdeen markii saddexaad waxay dhahdeen horta waxaan ka soo gudubnaba ijmaacii muslimiinta afar wadaad buu ku guntamaya ninkii khilaafan aakharaha loo diro wayba ka soo dareen waxay dhaheen ijtihaad dambaba ma jiraba afarta imaam buu ku xidhan yahay ummadda inteeda kale ilaa qiyaami saaca muqalidiin waa inay noqdaan waaba xidhan yahay dheen baabka annagaa xidhnay أنhu la اجتihaada لغayrihim bal huwa اجtihaadku maqsuur calayhim calى اأrbacة fakأna hadihi الشhariica sharcigan waxaad moodaa bu nabi maxamed lagu soo dejiyey kaanad lahum in wadaadaha uu u ahaaday sharcigan diintan o dhan ba in lagala dardaarmay afartaa wadaad baad moodaa buuhi laa xada lihayrihim hayrkood uusan dheef ku lahayn fiiha fi shariica ay laa xada laa nasiiba lihayrihim fiiha ummaddii inteedii kale idiima taallo caamatina dhegaysta cilmiga weeye walam yatafadal illaahu rabbi uusan ku manaysanin ku galladaysanin calaa cibaadihi addoomihiisi kale bimaa tafadala calayhim cala arbaca cilmigan iyo fahamkan ilaahay afartan wadaad siiyey ummadda kale yaa u diiday ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati اdunya allahu aclamu xayu yajcalu risaalatah howlahan ma ilaahay baa maamulhaya mise idan daliilka afartan wadaad ku nicmadan iyo galladan ku gooni yeelay ilaa waa gallade waa mani min allahi subxaanaه wa tacaala alaysa allahu baclama bishaakiriin ma wadaadahan adaa yaa kuu sheegay maa kunta tadri ma alkitaaba wاliiman walakin jacalnahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina cafwan min cibaadina addoommaha ilahay ninku doonu siinaya afartan wadaad nabiga muxuu ahay waxyiga yimid ee ayagu doortay ee caleemo saare ee ku caanashoobay baan rabnaa lama hayo aclamiya miya waa ka soo faraxlanay fadligii baa la qoqobhaya fadligii baa la qoqobaya haddana wa kullu caaqilin nin walboo dhug iyo garasho iyo garaad leh yaclam wuxuu og yahay buuhi ana hadihi almazaaya jamcu maziya ana hadihi almazaaya fadaaisha iyo manaaqibta maziyadu waa ruux wuxuu dadka ka soocan yahay cilmi caqli garasho faham baa loo jeedaa alatii mazaayadu jacaluuha ay u yeeleen lihaulaai ala'ima manaaqibta iyo fadaaisha goonida iyo wadaadahan afarta a in kaanad hadday mazaayaadkaa ay ku timid bictibaari karati camalihim wa ziyaadati calaa cilmi bictibaari karati cilmihim wey aniga camalihim baa i qoran adiga maxaa ku qoran wax cilmihim u qoranya ma jira adugu maiskusta ban ya camalka hore muxuu yahay bictibaari karati camalihim miyamase waa cilmihim cilmihim wux u qoran ma jira maxaa kuu qoran muadin cilmihim baa raba hadde macnuu saasuu ku soconaya in kaanad hadday tahay biictibaari karati cilmihim wadaadaha cilmi badnidooda haddii lagu maagay fadligan oo dhana loo siiyey iyo ziyaadatii cilmigooda dheeraadkiisa iyo kororkiisa uu ka kororsan yahay calaa cilmi hayrihim fa haadaa madfuucun waa baail waa la dafcin waa la radin ee madfuucun marduudun warkaa waa marduud maxaa jira culamo ka far cilmi badan baan soo sheegnay kuwa lamidaan sheegnay kuwa ka dembeeyey kuwa ka horreey waa madfuuc marduud waa shay marduudon la aqbali karin oo shaafici iyo maalig iyo abu xaniifa iyo axmed baa ummadoo dhan ugu cilmi badnaa awa abubakar iyo cumar iyo cumaan xaggee ka baxeen taabiciintii awey atbaacu taabiciin alkibaar awey hawshaan joojiya ragga iyaga ka dembeeye ka aqoon badnaa awey waxaa wadaadadu isku raacsan yihiin xataa abu xaniife ardigiisi baa ka aqoon badnayd waagi dambe ardigiisa abu yuusuf alqaadi iyo maxaa xasan ashaybaani baa ka aqoon badnaa ayib marka hawshaasi waa in laska warkaa war jira maa waa madfuuc marduud cinda kuli man lahu iطilaacu calى axwaalihim wa axwaali hayrihim waa marduudun cinda kuli man ruux kastoo lahu u ahaaday buui iطilaacun ka warqabid calaa axwaalihim axwaasha culummadaas iyo wa axwaali hayrihim culimada kale xaaladooda nin walbo e, bartay ama dul istaagay ama la socda e, xaaladii shakhsiyadeed ee shaafici iyo maalig iyo abuxaniifa iyo axmed iyo culimmada kale warkaa war agti marhaya ma ah buuri faina fi atbaaci fi itibaaci baa idin qoran atbaac baa ku fiican faina fii atbaaci kulli waaxidin mid walbo aimada ka mida atbaaciisa iyo xertiisa waxaa ka mida man huwa aclama minhu baa laga helhaya waxaa laga helayaa madhab kasta culimmadiisa culimo ka aqoon badan ilaa uu alimaam dahabi uu la gaadhay alimaam albayhaqi axmed xusein abu bakr albayhaqi saaxib اlkutub almuطawala aلsunan اlkubra aلsunan الsuqra mxuu ahaayey mxuu ahaayey alkhilaafiyaat intaasoo kitaab buu qoray alraddu calى man akhطa calى الshaafici macrifat الsunan wاlaahaar wuxuu yihi alimaam albayhaqi iyo juwayni iyo aabbihii kulli waxay yidhaahdeen nin walboo shaafici ah shaafici baa abaal ku leh ila albayhaqi fa inna lahu fadlan wa minnatan cala ashaafici asagaa abaal iyo kule muxuu ahay gallad shaafici kule maxaa yeelay madhabkiisoo dhan buu toosiyey oo adilla u sameeyey oo tirarka u taagay markaasuu daafac canhu wuxuu ihi dahabi fasiyar walow araada latakhada madhaban mustaqilan buuhi litawafuri aalaat اlijtihaadi fiih bayhaqi hadduu dooni lahaa buu idhi madhab madax bannaan buu samaysan karay maxaa yidhi hawlahaani asaga kaga fiicnaa shaafic asaga kaga ficnaa buu ihi marka hawshaas hawl iska bannaanka taallo wey wax hadda lagu soo wareera ma ah atbaacii dambe bayhaqi hadduu ah qarniga shanaad afar boqol lixdan iyo labadii ama sideeddii meelahaasu dhintay ama lixdan iyo shantii aduu qarnigii shanaad wey ibn cabdilbar iyo meelahaas ibn xasam iyo isku soo dhawaadeen iyo abubakr alkhatiib albaqhdaadi bay isku soo dhawaadeen almuhim taasi bannaankay taalla wadaadihii iyo xertii shaaficiyada raacay ama xanaabilada ahaa waxaa la tartansiyey axmed xambal iyo ibnu taymiya xoog badan bay hadda xanaabiladu ka niqaashaan dayibo mucaasiriinta isweydiiyaan ibnu taymiya hal kaana aclaa min axmedi labaa la isku hayaa bal raggii waaweynaa ee asxaabu اlwujuuha cinda alxanaabila qaadi abu yacla abulwafaa ibnu caqiil ragga waaweynaa iyo mxuu ahaayey abulkhaaab alkuldawani saaxibu tamhiid oo dhan oo asxaab alwujuuha yaa wuxuu ibnu qayim yidhi in nimankaa weji la siiyo shaykhulislaamna aan la siinin aan madhab qowlkiisa iyo ikhtiyaarkiisa aan la dhihin waa waj min almadhab hada min abطal اlbaطil buri liannahu kana aclaa minhum iطlaaqan hawshu banaanka iska talla ma aha naxariista ilahay baa qaybiya ma aha inaad adugu nin kula fadhiisata baasha taasi waa war banaanka yaalla wey almuhim sheekhu wuxuu yidhi faina fii atbaaci kulli waaxidin minhum man huwa aclamu minhu laa yunkiru hada arrinkaanu soo sheegnay ama kan aynu sheegnay wax ma inkarahayo ilaa mukaabiru nin xaqa isdiidsinhaya mooyeen aw jaahilun jahlan basiian ayib mukaabirku waa waa aljaahil almurakab jaahilkana waa kii basiidka ah waa nin wixii garan kasna u diidi kitaab alla diiday baa ka adag warkii gaalnimada ahaa ee somalida odhan jireen oo kale wey sheekh wuxuu uhi fakayfa haddiiba laga helay xertoodii iyo madaahibtii raggii ku dhaqmahayey culummo ka aqoon badan nimankii madhabka asaasay maxaad moodaa culummada kale madhabka aan ka tirsanaynba fakayfa biman lam yakun min atbaaci min almucaasiriina lahu culummadii raggaa la-ayniga ahaa ama lalaloodka ahaa een madhabkan qaadanin ka warran wey ayb fakayfa biman lam yakun min atbaacihim min almucaasiriin lahum ayib waxaa laga hadlaa muxuu ahaayey ibnu jaraer atabari alimaam maxamed bn khusayma oo asagoo afartan jir fatwo bilaabay afartan jir maalinka wuu fatwoonay arbacata cashara sana markuu jira muftibu ah wuu fatwoonay markuu lix iyo toban sano gaadhaan mualafaad buu lahaa nin madax bannaan buu ah imaam ala'ima loo bixiyey wuxuu kiciyey rag waaweyn oo culummo fuqaha oo muxadiin oo kibaar oo kiciyey khuraasaan iyo dhulkaasoo dhan buu waagi dambe la wareegay ayb iyadoo sidaa tahay <coughs> saaxiibkii abu jacfar atabari ayuu ka codsaday inuu usoo diro tafsiirkiisa markaasuusu u diray laba sanuu la maqnaa uu soo mutaalaceeyey markaasuu yidhi ma anan kitaabka ilaahay nin sidan u garanhaya adduunka ku nool wuu qiray maxamed ibn nasr almarwasi waxaa laysku raacay inuu yahay aclamu اlmuslimiina biاlikhtilaafi waاlijmac muslimiintu waxay isku khilaafeen ama isku raacee fii jamiici masaa'il ninka ugu yaqaana wey ibn xasam oo ninna wax aan ogolayn ninka keliya wuxuu ogolyahay culuma muslimiinta nin wuxuu ogolyahay lama arko wuxuu laakiin ninkaani asagoo hawshiisu waa walgoona abood ah, fooda lama gelin karo wamaca daalika madhab ma laha madhab ma laha shikina ma laha inuu rag waaweyn oo culmaa ka aqoon badan yahay idan hawsha cilmiga ilaahay baa qaybiye adugu nin kastoo wadaado wax wanaaga aad ka aragta ka qaado laakiin muhiimadu kitaabka ilah lagu xukuntamo fakayfa biman lam yakun min atbaacihim almucaasiriin lahum wاlmutaqadimiina waa ragay ku faanaan shaaficiyadu mamed ibnu jacfar maxamed eh, eh, ibnu eh, jariir aabari abu jacfar aabari maxamed ibnu khusayma maxamed ibnu ibraahim ibnu mundir maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma raggaa afarta iyo maxamed ibnu haarun la asaguna aruyani loo yaqaan afartaa intuu ka hadlo oo weliba u ka reebay ibnu jariir ka reebay waagi dambe wuxuu ihi almuxamaduuna alarbaca arkaanu madhabina bu afartan maxamed madhabka anaga tiirarkiisa afarta ku taagan yahay shuqulkuma la mustaqiliin wey niman madax bannaan wey ikhtiyaaraad goodo ay leeyihiin baa culammadu u ictibaariyaan laakiin shaafici waxay rabaan in raggan aysan dhaafin mafkharo wey ma ragga hadday ku dhaafaan madhabku waxaa qiilqiil buu gelahaya marka wuxuu hi almaxamaduuna alarbaca wa arkaanu madhabina rag madax banaan wey madhab khusaymi waagi dambe yeesho mustaqila jaririyaa jira uu dabar go-ay madhab thawri thawriye la yihahdo usmaan thawri bulaabaa jira madahab badan dhowr iyo labaatan madhab way dabar go-een xeer u istaagto wadaa la waayo daahiriya hadda dabar go-day soo ma ah ay dhammaanaysaa hawshu ninba mar buu lugta la baxaaya wa atbaacu say u kala badan yihiin iyo ka waran buu i fakayfa biman lam yakun min atbaacim bal ka waran cilmiga iyo aqoonta culummadii aan wadaadaha raacin oo meel mucaasiriin allahum dadka kuloodkaha ah ee joogay ah iyo wlmutaqadimiina cala culimada ka horraysay ah iyo wlmutaahiriina canhum kuwii ka dambeeyey ah wain kaanat hadday tahay buu i tilka almazaaya manaaqibtaas iyo fadaaisha wadaadaha lagu raacay hadday tahay bikarati alwaraci waalcibaada inay cibaado badnaayeen afartoodu oy mxuu ahay warac badnaayeen falamru kamaa taqadama arinku waa sinu soo sheegnay bnu soo hormaray waxaa lahelayaa waada ka warac ka cibaada badan oo ka horreeyey waxaa lahelahayaa waada ka warac ka cibaada oo ka dambeeya waxaa lahelahayaa kuwa looda oo la ayni la casri lamid ka daran iyaga ama lamid marka hawshu waa waa burtay buur faina fii mucaasiriihim culummadii la nooleed waxaa ku jira iyo wlmutaqadimiina calayhim inta iyaga ka horaysayba iyo wlmutaakhiriina canhum inta ka dambaysa man duul huwa akaru cibaadatan waracan minhum waxaa laga helayaa culamo ka cibaado badan oo ka warac badan oo weliba markay dhinteen markuu sufyaan thawri geridiisa uu ogaaday axmed oo yar yaa wuxuu dhahy alyawma maata alwarac maantay warac iyo zuhdi iyo cibaada maantay dhimatay buu waxaa loo soo sheegay axmed saaxiibkii mise ibnu axmed ma xusuustee gee isagoo yar ibn abi di'b wuxuu ihi maantay dhimatay atajallud calaa amri اllaahi wاddiin diinta ilaah in lagu adkayso oo dawaaqiida iyo jawrada sanka laga galo oo runta loo sheego oon xaqa laga waabanin ama xaqa lagu dhinta ama lagu dhaato maantay dhimataybu ibnabidib ba hawshaa ku adkaa reer bani cabbaas bilowgoodao seeftooda ay galla'ayd oo ninkay arkaan ama hadla ay u xiiri jireen buu runta u sheegahay abu jacfar mansuur maalin u yeeray oo safaaq lidimaa ah wuxuu ku yidhi ibn abi dibi maxamed abdiraxman abi dib abulxaaris shaikhu lislaam wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey bal ka warran xukumkayga iyo maamulkayga su-aashaa nin kale iga daam yaa amiir almu'miniin may adaan ku weydiinhayaa buui su-aasha yaa amiir almu'miniin aniga ha weydiini buui cid kale weydiiha kuu jawaabtay may adagaan ku rabaa buui aniga haddaad weydiisay buui ilaahay waxaan marag ahay bui ka maqaatay kacya aakhriya adduunba in nin kaa daalimsan uusan jirin buui wa dulmu faashin bibaabika wa fii daarika meel kasta dulmi baa ku buxshay buui faajir baa tahay abu jacr waa foorsa cabaar buu fikray ma dishaa ma daysaa mactabaysa muxuu sameeyaa hadde wadaadkii daa buri moogta faraaga qaad afkayga qoryaha gelgelin bu iska kaydaa su-aashaa nimankuuna camlaynhayo waxaa badan xoogow iska qaadanhaye oo muxuu aha yaa ami nacam ku dhiho xoogow iska laabani nimankaa weydii iga leexo maya adiga hadal buuri wuu u dhiibay marka cabaaruu fooraray buu orod iska tag muxuu sameeyaa hadde awsaaci markay ree cabaas shaam qabsadeen asafax baa u yeedhay abdulahi bn ali cabdullahi bn eh, ali baa u yeedhay ibn abdulahi bn cabaas wuxuu yidhi ka warran dadka aan layn toddobaatan ruux oo umaradii reer bani umayo qoysay maalin hal maalin gawracay hal maalin saraakiishii iyo culummadii iyo qaadadii iyo raggii wax tari lahaa ummaddii dagaalami lahaa daalimba ha noqdeen ayuu maalin kaliya gawrac reer bani umaya markaasuu yidhi awsacaha loo yeedho loo yeedhay saf dheero xagga saafil lala taagan yahay niman xoogg waaweyn ninkay qabtaan digaag inay baquujiyeen mayun ruux baniadan gawracan mdmas dalil egyihiin atraag bay wataan tiirarkan la eg xaali awsaacu soo soco awsaaci markuu maasha soo galaan la yaaba wax un bir taagan iyo saafil dhaafaysa iyo waran markii baa naf igu dambaysay waan iska socday asagoo xagga fadhiyaa loo wuxuu ka warran socodkaana iyo hawlihii aan aan bilownay iyo khuruujka ah ka warran cala alumaya washayaaiin wuxuui hawl baad bilaabatee bilowda waadma ku guulaysateen buui ka socotaasi niman ragoo hawl bilaaba ku guulaystaad ahaydeen waxba anugu hawshaa u bixi maaye waa umma qad khalad lahaa maa kasaba caleyha maktasaba dhiigga ree banu ka warran buso nooma bannaano ilaahay ma bannaynin soo dhiiggoodu xalaal ma aha filxilli waalxaram yuqtaluun saakasoo inaan toddobaatan gawrac ma ogid dhiiggooda ka warran xaaraan buu kaa yahay buu dhiiggoodu adiga dhiiggaa suu xaaraan u ahaabuu koodona xaaraan u yahay cabaar buu fuuraray markaasay diyargaroobeen nimanka wax gawrici jiray nin walba seebta dhay dhay dadkii meelaha fadhiyey baa nin walba xadxaytay bu dhiigg dhiiggaygaa la iska ilaalinhayaa buui illa ninka waa qoorta la goyn doona dhiiggiisa faniinahaya yaa qabiiskii nin walba kaa gaadhay waa la xadxaytay buui cabaar ba iga aamusay wuxuu yihi xoolihii reer umayo ka waran ean dhacnayn qaadanay xooluhu hadday iyaga xalaal u ahaayeenna idinka xaaraan bay idinka yihiin buui hadday iyaga ku ahaayeen idinkuna xaaraan bay idinka yihiin buui oo haddayga xalaal u ahaayeen waa xoolo muslimiin oo xaaraan bay kaa yihiin haddaygu aan xaaraan ku qaatay idinkuna xaaraan baad ku qaadanaysaa khuruujkiisi iyo halgankiisi wuu baaba'shay dhiig reer banu waa ka xarimay muxuu ahaayey maalki waa ka xarimay cabaar buu i aamusay dhulku fiiriyey indhahuus daba dhigay wuu kulaaday markaa waan ilaaway buu waxaan ku talagalay inaan naf baxaayo inaan amaam allahi taaganahay oo xisaabi igu socoto baan go'aansaday naftayda waan jihayey waa siyaasiye lagu kala tegay kaana safaaxan alimaam dahabi tacliiq fiicu meeshaa saaray wuxuu ihi fiiri buuhi wuxuu samaynhayo amaama hada safaax ashahiir ee la yaqaanee dadkaa sidai u gowraca inuu neef miijin hayo inuu waxar gowrac hayo inuu ruux aadama gowrac oo u siman ysdacu biاlxaqi amaama aljaa'ir aaquut alfaajir buui asafax almubiir ma aha buui culimmada maanta culamaau salaaiin wsulطa ee khaa'imiinta diinta ku adeegta ee baail kasta boqorrada u bannayn ee difaac oo kale ma aha buui halkaasuu tacliiq dheer buu saaraa idan hawshu waxaa weeye culammadii muslimiinta awsaaci baa ka mid a raggii mxu ka aqoon badnaa ee mxuu abu xaniifi raggi la midka ahaa idan ama mxuu aha waraca lagu tilmaamahay waxaan u jeedaa muslimiintu ee wadaadaha waynu iska maagnay mooye hadday cilmi ay tahayna rag cilmi badan baa jira hadday cibaado iyo camal tahayna rag lamidaa ah jira ama ka badan gabagabadu waa maxay mukaabirun baa hawsha diida buu sheekhu ku yidhi gabagabadu intaas wey laa yunkuru hada alamr ilaa man lam yacrif taraajim annaasi bikutub taariikh baa ii qoran nusada kale waxaa ku qoran ilaa man lam yacrif taraajim annaasi wa kutub taariikh oo bada meesheeda waaw loo badlo laa yunkir hada amr amarkan ma inkirhayo mana diidahayo ilaa man lam yacrif nimaan garanayni mataraajim annaas dadka taraajimtooda iyo culummada dhaqankooda iyo taarikhdu nimaan garanayni baa hawshan diida iyo kutuba taarikh iyo tawaariikh kutubu taarikh waxa ku qoran la socon idan taasna waa dhammaatay wa in kaanat tilka almasaaya hadday tahay buu ihi fadligaas wadaadaha la siiyey bitaqadumi cusuurihim way horeeyeen inagu haddaynu joognaa qarnigii afariyo tobnaad saddexiyo tobnaad baynu joognaa shaafici goormuu ahaa laba boqol iyo afartii buu dhintay axmed goormuu ahaa laba boqol afartan iyo kowgii buu dhintay maali goormuu ahaa boqol toddobaatan iyo muxuu ahayd sideedii masagaalkii buu dhintay abu xaniifa boqol iyo kontonki qarnigii koobaad qarnigii labaad iyo saddexaad bay ku dhammaadeen hadday hawshu tahay nimanku waa inaga horreeyeen saxaaba away taabiciin baa ka horreysa ayagu maogtahay horrayn hawshu socon mayse fasaxaabatu radi allahu canhum wuxuu yihi sheekhu wataabicuuna iyo intii raacdee wanaagsan aqdamu minhum casran bilaa khilaaf hadday way horreeyeyta waa laga horreeyey way cilmi badna waa laga cilmi badan yahay way cibaado badnayn waa laga cibaado badan yahy maxaa ku maagtay magacoodii baa intishaaro ummad badan bay leeyiin warka soo gaabi xaggaa loo badan yahay wey xagga loo badan yahayna waxaa kuu taallaa wa in tutic akara min fi lardi yudilluuka can sabiili illah wamaa akaru nnaasi walow xarasta bimuminiin hawshaas qur-aanka wamaa yuminu akaruhum billaahi akaruhum baa layidhi ilaa wahum mushrikuun hawshu hawl adag weeye weliba in hawshu ay qariib noqon oo islaamku yaraan oo xaqu yaraan baan aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdaka fii riwaaya can ibni mascuud walow kunta waxdak keligaa hawshu waxaa weeye wahum saxaabada iyo taabiciinta axaqu ka mudnaa ama ku mudnaan lahaa bi haadihi اlmazaaya fadligan la siiyey wadaadihii hore keligood baa ijtihaad leh ijmac baa ku guntama ayagun baa la raaci karaa cid kale lama raaci kara hawlaha aad siiseen wadaadahaasi waxaa ka mudan saxaaba iyo taabiciin baa ka mudan miman afwan axaqu axaqu bihadi اlmazaaya miman bacdahum lixadii dadka ka dambeeyey iyagaa ka mudan saxaabaa ka mudan dadka ka dambeeyey lxadiid khayr اlquruuni qarni khayr الnaasi qarni baa caana xadiidkaas ku yimaada saxiixaynka meelo badan caanka ku awaa khayr الnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum zamanaha iyo xiliyada adduunka la marahayo waxaa u khayr badan xilliga anugu aan noolahay kuwa nagu xiga kuwa kusii xiga waa asaxaabatu wاtaabicuun weeyaan iyo dadkii soo raacay marka maxaaba marka maan saxaaba taqliidino oon taabiciin taqliidino maxaaba shaaficina daba dhiga iyo wadaada kale culamo ahlu khayra la tuura hawshu ma ah wain kaanat tilka almazaaya limrin caqliyin famaa huw umuurtii taariikhigayd ama sharcigeed wuu soo dhammeeyey way cilmi badan yihiin way cibaado badan yihiin way warac badnaayeen way naga horeeyeen hawlo dhan soo baabieyey haddaba hadday arrin kaleo caqliga oo mantiqi oo falsafi oo la fahmi karo maskixiyan la qaadan karo hadday tahay ku maagteen noo sheegaybu wain kaanat tilka almazaaya waa maxay keligood baa la takhliidin karaa ijmac baa iyaga ku guntamahaya nimaan ayaga lama ijtihaadi karo nimaan ayagan lama raaci karo hawlihii aad soo taxdeen ead siiseen wadaadahan afarta ah liamrin caqliyi hadduu yahay oo arrin caqliga lagu garan karo famaa huwa noo sheegaybu nasiya nimankaasi waxay ahayn reer hebelo dadkay ka caqli badnaayeen maad odhanaysaa reer hebel nina qurashi ba ahaa nina shaybaani ba ahaa nina eh, asbixi baa welibaa laisku hayso ibnu isxaaq uu diiday xataa inuu carab ahaa nina waa farisi eraani oo abu xaniifu carabba ma aha waxaad akhriyaysaan muxuu yahay ansaabta inaga daayo oo man baطaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu weeye hawshaani soo dega wax caqli a ah noo sheega aw limrin sharciyin ama daliil harci ad uj famaa huwa faayna huwa daliilka sharciga nimankan magacaabay wadaadahan afartaa magacaabay ama caqliga nasiya ilan wuxuu ama waa caqli ama waa naqli walaa nunkiru ma inkirayna buu uhi sheekhu wuxuu ka baqayaa in hadhow sheekh culimada oad inkirtay ood bahdishay ood quursatay la yidhaahdo walaa nunkiru ma diidanin ana allaha subxaanahu wa tacaala rabbi inuu qad jacalahum yeelay wadaadaha bimaxallin boos iyo makaan inuu geeyey meeqaan min alcilmi wاlwaraci wa salaabati اddiin diin adkaan iyo xalaal miirad iyo cilmi rabbi inuu siiye ma diidanin bu lakin waxaan diidannahay way u cilmi badnaayeen ummadda way u cibaada badnaayeen diintay ogu faham badnaay hawlaasaan diidannahay taas daliil bay u baahan tahay laakiin nimanku culumay ahaayeen ahlu khayr bay ahaayeen cilmi iyo aqoon baa alla siiyey taasna ma annagaa diidan buri sheekhu salaamat diin waa diinta in lagu adkaado wey mutamasikiin laasiyama muxuu ahaayey alimaam axmed maxamed raxmat ullahi tacaala caleyh wanahum inay yihiin ma diidaneen bui min ahli sabqi dadkii hormuudka ahaa ahlu sabqi dadka hormuudka ee ummadda u horeeya khayrka u dhaqa khayrka u hormara cibaadada u hormara khayrka u hormara fi lfadaa'ili manaaqibta iyo walfawaadili camaashaba waa isku mid fadaa'il iyo fawaadil hadda walaakina asha'na dhibku laakiin wuxuu ka jiraabu dhibku wuxuu ka jiraa oon ka daga fi lahum ninka ayaga u ee muxuu ahay u faara qabiilaynaya faara qabiil diineed iyo mid qowmiyad baa jira moogtahay og tahay faara qabiil diineed wax ka daran ma jiraan faara qabiilka diineed baana baaba'shay min atbaacihim oo ay wadaadaha nimanka raacay alqaa'iliina odhanaya innahu laa yajuusu taqliidu hayrihim ma banaano afarta wadaad waxaanka in la raaco walaa yuctadu lama tirsanhaya lamana tixgelinaya bikhilaafihi khilaafi اlkhayr wadaadaha afarta nimanka ahan khilaafkiisa muctabar maa odhanaya in khaalafa hadduu khilaafo wadaad kaloo caalima ah hadduu wadaadahan khilaafo khilaafkiisa waxba laga soo qaaday maxaa jira shaafici baa khilaafay axmed iyo wadaad hebel walaa yajuus maxay odhanahay mutacasimiinta warkood waa kan hadda walaa yajuusu uma ban liaxadin min culamaai اlmuslimiin an yakhruja inuu ka baxo can taqliidihim wadaadaha inuu raaco nin caalimo muslim uma banaanay odhanhayaan afartaa madhab inuu ka baxo ilaa ay gaadho dhow uu sheekh maxamed ibraahim tarxiilahayay niman afghaniyiin iyo niman bakistaaniyan bakistaaniyiin ah oo ayagu ijtihaadiyiin ah tarxiil ba ugu dhufan jiray sacuudiga waxay dhihaan anagu xanaabila ma aaminsanin oo shaafici ma aaminsanin alkitaaba wasunna abadan dooda iyo niqaash bay galeen shubahaad bay caamadii reer sacuud ku fureen wixii baa buuq baa dhacay sheekh wuxuu arkaa hawshaa inay fidno iyo balbalo keenayso amar asagaa waddanka haystay amar buu bixiyay nimanka la kulli waa la tarxiilay dalhi iyo waxaa laga tuuray iyo kaabuul baa laga daadishay kulligood niman waxay ahayn laa madhabiyiina oo anagu alkitaab wasunna hada alfaras wahada almaydaan maca salaama wuxuu uhi sheekhu nimanka caamaday aafaynhayaan madaahibtii lagu soo dhaqmee mashhuur waa ka tegahayaan sheekh tarxiil baa ugu dhuftay hawsha sheekh uu ku adkaa marka waxaa eh, <clears throat> weeye hawlaha way taagan yihin walaa yajuus isagu waxaa dhici karta inuu ka eega xagga eh, caamada inay aafowdo ama diinta waaga dambe ku talaacubaan oo nimaan ijtihaad gaarin oo aqoon lahayn dhowdha anaga ijtihaadaya waxaa inuu ka baqa laga yaaba wain kaana cafun walaa yajuusu liaxad min culama muslimiin an yakhruja can taqliidihim wain kaana haba noqda ninkaas wadaadkae caalimka caarifan bikitaab illah wa sunati rasuuli nin yaqaana kitaabka ilaahay sunnada nebi maxamed garanaya qaadiran awooda cala alcamali inuu ku dhaqmo bimaa fiihimaa kitaabkii sunnada waxaa ku jira adilaya fiqi ah mutamakinan awooda min istikraaji almasaa'il الsharciya masaa'ilka sharciga in lagala soo baxo minhuma min kitaabillahi wa sunati rasuulih falam yakun ma ahayn buui sheekhu maqsuuduna ujeedayadaya muraadka yagu ila tacajuba in lala yaabo liman kaana lahu caqlun saxiix wa fikrun rajiix maxaa idinku xiga ku qoran nuhawan waa intaan ii qorana waxay khilaafsan baan rabaa ya wa tahwiin ku qoran saasaa fiican hadde <clears throat> warkaasaa fiican aniga ada hawshaas qaban mayso hadalsu u socday daba go-an wey eh, mar jaf cidlo u galay marka waa in la raadiyo wax saxa maadin maxaa kuu qora ya nuhawino falam yakun maqsuuduna ila tacajub liman kaana lahu caqlun saxiix inaan wax la yaaba tusna buu yii baan ujeedanu ahay wax la yaaba inaan tusna ninka caqli saxiixa ah leh iyo wa fikrun dareen rajiixun culus wa tahwiina almri iyo amarka inaan u fudayno calayhi calaa man lahu caqlun saxiixun wa fikrun rajiix hawsha taqliid lagama bixi karo wadaadaha lama khilaafi karo iyagaa ijmaaca iyagaa u cilmi hawlaha inay hawlo fudud yihiin inaan ninka caqliga dareensiin baa sheekhu rabi ee ma ahayn inaan ku xadgudba shaaficiya maalig abu xaniifa aimadan ku xad ma ahayn wa tahwiin alamri calayh فيma naxnu bsaddi min alkalaami calى ma yafcalhu اlmuctaqiduuna lilamwaati waanahu laa yaktaru اlcaaqilu biاlkatrati wa tuuli اlmuhlati maca اlghafla idan maxaan u keennay taqliidka ayadoo sidaa jirto oo culummo ka aqoon badan oo ka horreeya la helayo kuwa ka aqoon badan oo ka dambeeya la helayo kuwa lamida la helayo iyo caamadii muslimiinta iyo muslimiintii badankood halkaa u dilaameen u jabeen marka caamadii muslimiinta in badan oo ka mid ah ama badankood ilaahay khayrkii inay caabudaan oo shirki ku dhacaan oo istaqliidiyaan oo isku daydaan oo laga kari waayo waxaani hala yaabaan buur maxaa mid ka baa laga kari waayo hawl ka yaroo taqliid baa laga kari waayo buur shirki iyo kufri soo abaajiyey oo gaamuray oo taariikhaystay oo zamanna soo jiray oo wadaadana ay difaacayeen muxtaaliin iyo cariifyo aftaana ah warkiiba hay weydiinin bur yanaan u fududayna fiima shay naxnu bisida aan ku guda jirrayb oo maa maxay min alkalaami ka hadala calaa maa yafcaluhu lmuctaqiduun waxay sameeyaan nimanka aaminsan lilamwaati amwaadda aaminsan waxay sameeyaan hala yaabeen xaqun ayuusan kaa dhumin wey ku dheg xaqa nimankana khilaaf mushrikiinta ah wa annahu laa yakhtaru lcaaqilu ninka caaqilkan isu ka kadsoomin baan u jeednay buu i bilkarati usu ku kadsoomin badnida xaggaa loo batay xaggaa la raacay war kasrada laguma walaa takhtara bikahrati الsaalikiin wاlhaalikiin iyo wa tuuli اlmuhlati iyo zamanka dher ilahay iska sugahayay ee ilaahay u kaadinayo ee uusan rogaynin baailkana aan la doorinaynin hala yaabin buui maca alghaflati ay maca aljahl faina dalika walow kaanat low kaana daliilan cala alcaql faina dalika low kaana daliilan cala alaql wowdaas inay jirin baan filhaya ummaddu inay meel badan badankeed meel isku raaco ama culummadu in badanoo ka mid a xaqi ay ka aamusaan ama muxuu ahaayey adugu xaqi wax kugu tagar aad weydo daliil oo ma aha inaad xaqdarro ku socoto in mashruucaadi guulaysan waayo daliil oo maaha inaad khaldan tahay ahlulbaatilku mar bay ku guulaystaan baatilkoodu marna mabdooda hirgelintiisa marna waa ku guulaystaan marna waa ku fashilmaan idan laakiin labaduba daliil oo maaha cala alxaqi wa salaamat almanhaj waxyaabahan guusha adduunka iyo tamakunka adduunka asbaab sharciya wa umuur asbaab kowniya qadariya ku xidhan tahay laakiin salaamat اlmanhaj wاlcaqiida wاsuluuq waxaa laga qaada min alkitaabi wasunna aakhare waxaa iman nabi aanusan rumayno nafar waaxida laysa macahu axad nabi waxaa iman macahu rajulu aw rajulaan idan waxaad dhahaysa waxayan faashiliin fii mxuu aha uruq الtadriis fii kayfiyat dacwa masaaligda iyo duruqda loo mao dacwada takhtiid iyo tanfiid iyo muraaqabo iyo itibaac iyo howlahaasay ka tageen warkaa haddaad tiraad gaaloobaysa iska ilaali hawsha ayada famaa aamana limuusa ila duriyat min qowmih nabiy llaahi wamaa aamana macahu ilaa qayl kun sano nabi dhawaaqahay rabbi inii dacawtu qowmii leyla wanahaara falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaara wa inii kulamaa dacawtuhum litakfira lahum jacaluu asaabicahum fii aadaanihim wastakshow hiyaaban waasaruu wastakbaruu istikbaara ilaahay wuxuu ilaahay hoos baan oola hadlay kor baan oogu dhigay way ka darhayaan meel nimankan loo kaxeeya ma laha marka da waxay gaadha ilahu adduunka dhaafi rabbi laa tadar cala ardi min alkaafina dayaara maxaa jira innaka in tadarhum haddaad dayso yudillu cibaadak walaa yelidu ilaa faajiran kafaara idan nabi nuux faashil baa dheed kadibna casarkan aan gabal ku dhicin aad gaalowdide warkaadaba caddaadee mas'aladu waxaa weeye mas'alo u laabanaysa nabigaa adaa lagu imtixaanaya sabirkadaa la fiirinaya nin guusha guushu ma og tahay guushu way tol badan tahay marka la guulaysto waa laisla bolaami mooryaan baan fiijannay sagaal qablayaala baanu fiijannay maxaakim baa lay dal iyo dibad midka carabta ka soo ruculayn midka boorsada wata ninka yurub caga cadaan kaga soo ordahaya midka nairobi orodku ka qaaday aan xamar ka soko ku nasanin hadhow baa laisgalay oo intii maraykan iyo iskuukaya tagan axmaaraadna la maquuniyey guuldarro waa gablan baa la yihahdaa la soco anigu hawshan kuma jiri waa arkahayey hashaashay ahaayeen niman dhisan ma ahayn isku keenkeen bay ahayn mooryaan mujaahid noqday waa wax badan aan fahamsanayn niman dhib badan ayagoon la yihahda maxaa salaaxudiin iyo macaalim jabal iyo adiib balaayo waxoo dhan kulubkaan isku keen qalaan bay ahayn inay kala yaaci waaba arkahayeyba oo sadigii shalay sii ordayay ma aha ee yidhi adduunka wax lamida kama jiro sidaadoo ma ogtahay waa waxa laisku ogaa hadduu ceebkaan canaan ma keenaa la yidhi hawshaani asbaabtan adduunka oo annaga soo sheegna wadaadduhu inay guulaystaan xilliga naxaaliga ah way adag tahay fi lmucaadala asiyaasiya alcaalamiya lianno dadka maanta dagaalama ama muxuu ahay gaal iyo adduun heyrkiiba ha noqdee dadka mashaariicda mabaadi'da wata inay wxigaan doonayaan laba sanad bay u baahayen sanad khaarijii mid daakhili ah shacabku taageersan qaacida cariida muxuu ahaye u dagaalamaysa xukun islaami in la istaajiyo wa taxmiihi idaa qaamlaabadu waa in la helo qaacido ballaaran oo bulsho ah shacab weyne muslimiin ah oo diyaar u ah xukmullaahi inuu istaajiyo xaggana uu ku dhinto inuu mxuu ahay diaaco difaaciisa ku dhammaado o in ma hayno haddii si kasta ay kuu taaro maalmo xoogo biyaha laga gooyo ama rootiga loo diido aday bay ku jiidahayaanba aday bay ku gowric intaan gaalka la gaadhinba gaaju noo dilay inay dhammaadaan qaacida ballaaran oo muslimiina oo shacabah oo doonaya ilaahay kitaabkiisa inuu xukumo iyo sunna maxamed xaggana u dhimanaya ninka ragga waa inuu dhinto ama dhaataa la yidhahda somaali maama haayaan ninka ragga waa inuu dhinto ama dhaato wax udhexeeya ma jiro inaad mabda'da lagugu dirood ku dhimato inaad guul ku gaararto wax udhexeeya ma jiraan ilaa ixda alxuseyn un waxay kuu sheegayaan soomaalidu aayadda qur-aankeed bay bedeleen hebelo ama dhimo ama dhaaday yidhahdaan waa maxay ama dhimo mabda'da ku dhimo oo geeli soo dhici ama intaad nimankii cafwan eh, geelah lagugu dilaan ujeeda ama intaad soo dhiciso ku geerar guul oo markaas baalgore gasho warku waa intaas idan sanad daakhili ah oo bulsho ballaaran ah oo doonaysa kitaabka ilahi inay istaajiso kadibna ay ku dhimatoy ku dhimatoy diasaga difaaciisa oo badan ma hayno mana muuqato xataa mid yar baan haynin shacab waxaan haynaa markaan guulaysanana durbaanno qaana noo sacabaynoo mashxaradii oo gabyaha tirin oo biyaha la soo cagadahadhan keeni markaan xagaldaacnana aan ka sokoynaynin muxuu ahay washington aan ka sokoynaynin kaa waa sanadka daakhiliga ah sanadka khaarijiga ah mabaadida kufriga iyo siyaasadaha iyo waxa adduunka maanta ka jira maraykan iyo reer yurub yuhuud nagama fiicna way naga tol fiican tahay ma taymse maaha annaga iyo yuhuud nagama fiicna annagaa ka fiicna way naga tol fiican tahay maxaan oga jeedaa waa lala daba taagan yahay dhowrkii dhowrkii bolooday ay qaraacaysay muxuu ahaay haza baabi'in hayeen xabadii baa ka dhammaaday diyaarada maraykan ba waxay ilaa washington duulahay tal abiib iyo new york iyo washington ba waxay noqdeen buundo caadi ah diyaaradii qaaday hubka ee rasata keenayay jaziira caalamkao dhan baa laga hadlayay washington oo taagtay baa lay jisran hawa jawiyan min muxuu ahaaye washington iyo ilaa tal abiib adiga wax ku daba taagan ma jiro taageero dibadda ah iyo dacmi khaariji ah ma haysatid bal baddi baa lagaa xidhi oo berrigii baa lagaa xidhi oo jawaais baa lagugu sii dayn wadga dhaadheer oo reer macallin iyo mxu qoys kastaba leh baa lagugu sii dayn meel kuu badbaaday ma jiro agga waa lagaa godoominayaa barrigii baddi baa lagaa godoomin hawadii baa lagaa garaacay oo hataa shaydaanku faraha ka qaado ibliis baa iska daaya hawada waa lagaa garaacahaya laatiyannahum min bayni aydihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim bor kor muusan aadin kor iyo hoosba waa lagaa garaacay meeshaani walaa tajidu agarum shaakiriin meel kuu caymata ma marka shacabaad ku tiirsan tahayna ma uu jiro awood iyo qulaamin dibadda kaaga socotana ma uu jiro ninka keligii wax dhaqaajin kara waa kuma ay mabda kufri ama calmaanihu adduunka ka hirgala oon aan sanad khaarija ah lagu hirgelin ma jiraan marka gacan noo faragoodo dibadda kama haysana iyo adduunyada kale bal col baan xirxiro oo nooga dara midka daakhiliga gudahana waan ka gubanaynaa gudahan xiniyaha waxaa nagu dhegan kuwaan wax u taraynay aan u dhimanaynay baa na baabi'inhaya korna madaxa nin baabaa na fujinhayaba nin xiniyaha lahayo madaxaan la fujinay goorma guulaystaa islaantii muxuu ahaayey ninbaa waxaa la yidhi ninbaa waxaa la yidhi eh, u soo galay reer martiye markaasaa muxuu ahaayey odaygeedii iyo waxaa isku dhacay kii martiye foodaa la isgeliy ninkii la muxuu ahaayey ka yimid bannaanka nin xoog badan buu ahaaye marka ninkiibuu qonof ku melmelay islaantiina waxaad yeelaysaa lugteeda lugta ku maran iga bixi buun haddii nin xoog badan oo nin qonof gashaday oo ku maroojiyey baa islaam bixin kartaa lugtii bay jiiday way jiiday way saari wey waxay tihi ma baxaysa lugtaan lug la garaya ma ah wuxuu hi waan soo socdaa weelasha urusa buun waan soo socdaa eh weelasha urursan muxuu ujeedaa hadda waan soo dhici weelashaa kaa jebine faraasta iyo durmuuska iyo weelasha iyo eber waa jabhayaan mar haddaad lugta iga bixi weyday waan soo socday wuxuu weelasha urursa yaana dhiilkiiyo reeru kaa jabine hadda waxaa weeye maraykan iyo gaalo qonof baan gelinay insha allahu tacaala marna dhowna waa dubi doonaa laakiin annaga kufitaanka annaga badan iyo kacaakufkan waxyaaha noogu wacan waa inaad dareentaan ogaataan wey aaniyan guulaysigu waa guulaysa mabda mooyeene ma aha wadaad maalin la dilay mid la gowracay iyo shacab yari iyo muxuu ahaayey eh, hawlahaas waa iska soo dhammaadeen hawlahaasi waa iska soo dhammaadeen dacaayaad baa maraysa maraykanna hadda nafti baa ka socota jaziirada hadda waxay soo wadaa mashruuc maraykan goormuu ku bilowda hasiimada ku bilaabatay maraykan adduunka suu u haystay oo ninkii maraykan maqlana sigay ninka arkana dhimi liskugu ogaa ee loolahaa waxbay madaxa fuujinhayaan sidii rahbi u bodaan oo waraaqda guri dabaq labaatan dabaqa dhulkiisa hoose basementiga taalla bay arinayaan waxa ku qoran lagu hayay ee naftu noo haysay bay niman yaryar bilaabeen oo qori la leecahay say u wadeen hadda inay dumiyaan bay marhayaan way sii socdaan maraykan goormay balaayadu ku bilaabatay dukhuuluhu ciraaq uu weeraray kuweydna uu difaacay bay ka bilaabataalle way soo socotaa jibjia dabcan oga dhegaysta waa fahmi doontaan marka muslimiin ninka taabto wuu eedahayaa waxaa ka sii daray ninkii wahaabiya ahlu tawxiid daabto waa eedaya ahlu tawxiid dhiiggan qulqulahaya ee muwaxidiinta ka daadanhaya ilaahay bilaash ka dhigmaya subxaana wa tacaala sun iyo waabay iyo baasin buu idinku noqon doonaa xaqiiqo jirtana weeye ilaahay subxaana wa tacaala ayaga hadduusu midhiis midhihii usan siinin sida muscab bin cumayr oo kale inta ka dambaysa u aaya doonta insha allahu tacaala lambarkiina xagsada yaan laydin wereerinin warku intaas wey sheekhu wuxuu ihi fain kaana faina dalika low kaana daliilan kaasi hadduu daliil yahay cala alxaqi u yahay badnida iyo meesha loo bulaamo iyo meesha loo koco hadday e, xaqu tusayso lakaana maa zacamahu lmuqaliduuna almadkuruuna xaqan xaq waxaa noqon lahaa shirkiga xaq noqon lahaa ila waa loo badnay nebi maxamed baa khaldanaan lahaa ummad isku raacday shirki iyo baatil buu keligii ka dhex goojiyey suubanuhu idan ummadda badan miyaa saxmaysan nabigaa saxan qaacidadu waxay keenaysaa haddaad sidan ku socota nabi maxamed baa khaldan la qabtay ahayd ummaddii ba kala jabiyey qoraysh baana saxnayd badni waxba ma tarto beriahan dambe fiqil aqaliyaad baa laga wareegaysta oo fitnaa fitnadaas aad iskaga ilaaliya mar baan ka hadli doonaa laakiin waxaan leenahay aqaliyaad meelkaa haka doonina aqaliyo islaamkaa ku bilowday diinta nabi maxamed fiqul aqaliya ku bilaabatay ma tahay mise maa aqaliyada u horraysay soo marto waa alaqaliya fii maka ma tahay mise aqaliyada maka nabigu ku aas-aasay ee giirka lagaga taagnaa wixii diin u ahaabaa maanta diinku noqon ninkii laatiin america jooga ama kenya lagu buquujinhaya aqaliya aan hay ku haya ee doonaya inuu gaalnimo xamaarto xaggana waa min baabi fiqi alaqaliyaat waxaan leenahay fiqi alaqaliyat wuxuu ka soo bilowdaa markuu ka soo bilowdaa nebi maxamed iyo saxaabuu ka soo bilowdaa ree aaliyaasoo la baquujinayo la baqdhabhayo la garaacahayo nebigu wuxuu leeyahy sabran ya aala yaasir ina mawcidakum aljanna nabig ma dhihin gaalnimo ku dhaca ayadooy u bannaantay inay ku dhaca nabig wuxuu sabran ya aali yaasir adkaysta ku dhinta ku nafbaxa hada huwa fiq alaqaliyaat fiq alaqaliyaadka laydiin sheegay kaas weeye maa lam yakun fiqhan aqaliyan fii cahdi maka laa yakuunu fiqan aqaliyan fii casrina hada iska ilaaliya yaan laydin aafayne gaalnimaa in laydiin sulxiyo khabaab ibnu arad iyo suhayb arruumi iyo bilaal alxabashi iyo baa si loo garaacahayay kulligood ee loo garaacayay loo jeebeynhayay ee loo baqdhabahayay abu sufyaan bin waxaan ka imid waxaan ka yaman baan ka imid anoo ka saf muslimiinta iskaga room baan aaday buu markaa bilaabanaya yaman aaday buu markaan soo noqdo oon badeecadii keenay yaanuu maka soo gelin dhawaqoodii cabaadkoodii dhaqaylada ka bixi iyo waxa ku dhacaya baan bannaan ka maqlaybu nin nasraani aha oon yaman kula kulmaya wuxuu yidhi buu idhi mar dhow waxaa ka soo bixi doona magaaladaad ka timid ee maka ah nin rasuula ah oo nabi oo la soo diro ahlu khayr ah oo sabciina malakan waardiinhayaan hawsha anay ugu qufulan tahay yaan alleele ninkaa la sheegay maxamed wey markaan makas duleedkadi imid oo ninka banaanka yaalla ee jeebaysa midka la garaacayo ee cabadaya sidii neef geela dhawaaq wax ku dhacay awgeed yaan buu hi alleelahay kan ma aha maxaa jira toddobaatankii malaga waa may difaacaan toddobaatankii malag ee ilaalinaysay xertan dhammaanaysa may difaacaan fitnay ku noqotay abu sufyan wuu islami laatan shubhay ku noqotay nafsa waa qaacida abu sufyaan aafaysa weeye waxay ku dhihi hadday xaq yihiin aljeriya ku fashilmeen ciraaq bay ku baaba'een soomaaliya kanay sameeyeen hawlih abu sufyan soo maaha wuxuu hi aq hadday yihiin maxaa bannaanka lagu baqdhabhayaabu abu sufyaan wuu ku aafoobay dadku marka manarkan dunyawiga calmaaniga ee maadiga ee kufriga iska ilaaliya oo kiyaalo calmaaniyaan la idh idinkuu wadaadaan ya idhanina fiqi alaqaliya inti ladiin sheego gaalnimaa dhex fadhiisanina fiqu alaqaliyad aan maka ka asixin nairobi ka asixi maayo iska baddaa inuu ka asaxo washington wuxuu ihi wala kaana wuxuu noqon lahaa maa yafcaluhu اlmuctaqiduuna lilamwaati xaqan qolyaha amwaadda aaminsan waxay sameeyaan baa xaq noqon lahaa wa haadaa warkan aan taqliidka kaga soo hadlay iyo howlahan aan isku qoofalay buu idhi caaridun min alqowl waa lugfidsi hadal lugfidsa a ah buu idhi ujeedda maahan caaridku waa shayga istiraadka ah maqsuudku wuxuu ahaa in shirki laga hadlo shubahaatu mushrikiin la difaaco laakiin taqliid buu sheekhu u baxay aqlabiyi iyo aqliyu ka hadlay xaqu inuu yahay bidaliilihi laa bilakariya walaa bilaqlabiyu ka soo hadlay howlahan wuxuu ihi waa hadal lugfidsi ah iyo muxuu ahaayey xoogow aan ka baxay buu khadka aan ku socday wahada caaridun min alqowl waa hadal muxuu ahay inagu soo darriyey awradnaahu aan soo aroonay litamhiili miaalin walam yakun hadalkaani ma ahayn min maqsuudina ujeedada kitabkaan u alifnay adaa bilahi towfiiq